بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa bogga lixiyo sagaashanaad wa bi'ani lmasderiyati daahiratan wa mudmaratan halka ay ku qoran tahay baan ka bilaabaynaa waxaynu ku soo jirnay ficilka mudaaric in la nasbinayo waxyaabaha lagu nasbinayo saddex ka mida ayaynu soo dhigannay lan baynu soo dhigannay waxaa kaloo soo dhigannay idan baynu soo dhigannay waxaa kaloo soo dhigannay key baynu soo dhigannay saddexdaa erey kii afraad ayaynu maraynaa oo an ah daahirada markay tahay waa xabad qudha muqadarada markay tahayna lix meelood iyo in ka badan ayay daba dhici doontaa wa yunsabu waa la nasbini almudaaricu ficilka mudaaric bian ayaa lagu nasbin anta almasderiyati masderiyada ah an masderiye ah ayaa ficilka mudaaric lagu nasbinaya ereyga an waxaa loo qaybiyaa inay ismi tahay iyo inay xaraf tahay marka koowaad hadday ismi tahay waa damiir inta faraha badan ereyga ana a bay carabta qaarkood an ugu dhawaaqaan anadii bay an ugu dhawaaqaan ama anta marka lagu idhaha anta ta'da ayaa xarfulkhitaaba oo damiirku an qura ayuu noqonayaa haddaba an hadday ismi tahay waa damiir haddii ay xaraf tahay ereyga an ihi afar ayaa loo qaybiyaa inay tahay mukhafafa min ahaqiila iyo inay tahay mufasira iyo inay tahay zaa'ida iyo inay tahay masderiya afarta qayboodba waa qaybaha an ay u qaybsamayso marka ay xarafka tahay an alxarfiya baa intaa u qaybsamaysa haddaba sheekheennu mufasirada ma soo qaadanayo waata awxaynaa daba dhici jirtay wa awxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxr an idrib mufasiraa loo yaqaanaa taa mukhafafaduna waxay dhacdaa calimo ayay daba dhacdaa ama wax calimo la macno abay daba dhacdaa ama dani wax faa'iideeye bay daba dhacdaa mukhafafa mukhafafa min asaqiila mukhafafadana halkan kagama hadlayno waa qodobka labaad zaa'idadana afar meelooday dhacdo ayaynu ku soo qaadanay ruuxul icraabka afar meelood oo zaa'idadu ay daba dhacdo inaga dhaaf afartaa meeloodna masderiyada oo ta afraad ah waa ta ficilka mudaaric nasbinaysa taa ayaynu u jeednaa inaynu halkan kaga hadalno wa yunsabu waa la nasbin yunsabu lmudaaricu baa la soo qadaraya wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu ficilka mudaaric waa la nasbin bian ayaa lagu nasbin antii almasderiyati masderiyada ahayd an masderiye ah ayaa ficilka mudaaric nasbinaysa daahiratan ha ahaato mid daahira ah oo muuqata naxu an yakfira lii inuu ii dhaafo an yakfira lii inuu ii dhaafo ayaan rajaynayaa ereyga wax nasbinayaa waa an yakfira anta ku jirta kala nasbinayaana waa yakfira calaamatu nasbuhuna waa fadxaha daahirada ah maa lam tusbaq waa inta aan lagala hormarin bicilmin cilmi cilmi wax faa'iideeye anta lagala hormarin haddii cilmi lagala hormaro antii waxay isku beddelaysaa mukhafafa min ahaqiila sida naxwi aayadda qur'aanka ilaahay uu ku yidhi calima an sayakuunu minkum mardaa calima rabbi wuxuu ogyihu ogaaday an sayakuunu inuu ahaan doono minkum idinka xaggiinna mardaa kuwa wada bukaa dad bukaa inay idinku jiraan ayuu alla og yahay subxaanahu wa tacaala haddaba ereyga an a an sayakuunu waa su'aal lagu weydiin karo haddaad tahay naxwiile waxaa lagu odhan karaa war sayakuunu maxaa loo goday an baaba ka horraysee waxaad odhanaysaa antu waxay wax nasbisaa markay masderiyada tahay anta halkan taallaana maaha masderiye e waa mukhafafa min ahaqiila waxa lagu garanayaana cilmi baa ka horreeya calima ayaa ka horaysa mar kastoo calima ay ka hormarto ama wax calimo macnaheega wata sida ra'aa oo kale uu ka hormaro mukhafafa min ahaqiila baa la odhanayaa markaa calima wuxuu ogaaday rabbi an sayakuunu inuu ka mid noqon doono minkum idinka xaggiinna mardaa kuwa bukaa haddaba anse yakuunu antaasi waxba ma nasbinayso oo yakuunuda nasbin mayso markay mukhafafa min ahaqiila tahay anta iyo mudaaricana afar erey baa loo kala dhexaysiiyaa fasalka kala dhexaysiintana culimmada qaarkoodna waajib bay yidhaahdeen culimmada qaarkoodna axsan bay u arkeen moxamed ibnu maalik axsan buu qaatay axsankaasaa ah welibana si wanaagsan uune aan waajib laga dhigaynin hadda waxaa ka mida siin baa lagu kala saaraa ficilka mudaaric iyo anta an se yakuunu markaan nidhaa anta iyo yakuunuda maxaa u kala dhexeeya siin meelaha qaar low baa lagu kala fasliyaa low wa allaw istaqaamuu oo kale an iyo istaqaamu low baa loo kala dhexaysiiyey meelaha qaar oo kale qad baa lagu kala fasliyaa an qad naclamu oo kale ama an qad sadaqtanaa oo kale qad baa loo kala dhexaysiinayaa meelaha qaar xarfu nafyi baa loo kala dhexaysiiyaa afalaa yarowna anlaa yarjicuu oo kale anlaa yarjicu anta iyo yarjicuda laa baa loo kala dhexaysiiyey waa mukhafafa min ahaqiila markaas oo kale calima an sayakuunu minku mardaa fain subiqad haddii lagala hormaro anta bidannin male wax faa'iideeye haddii lagala hormaro danno iyo xasibo iyo wax lamida fa wajhaani laba waji ayaa bannaan laba waji ayaa bannaanaanaya haddii danno iyo xasibo iyo lagala hormaro sida aayadda qur'aanka ah waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna inayna ahaanayn ama ayna dhacaynin allaa takuuna inayna ahaanaynin fitnatun fitno fitnaba inayna dhacaynin bay maleeyeen wa xasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna fitnatun fitnaba inayna adduunka ka dhacaynin waxaan u jeednaa haddaba allaa takuuna antaa quraada markaynu eegno welibana qiraa'aadka sabciyataanka ah markaan eegno quraadu labadaba way akhriyaan waxasibu anlaa takuuna oo la nasbiyo iyo waxasibu anlaa takuunu oo la godo haddaba haddaynu godno waa mukhafafa min athaqiila oo malaa ka hormaray xasibadanaa mala'a ah. haddaan allaa takuuno kor dhigno antanaa masderiye aynu ka dhigaynaa oo marka anta mala uu ka hormaro laba weji baa ku bannaan inaad masderiye ka dhigto iyo inaad mukhafafa min athaqiila ka dhigto labada wejiba way kugu bannaan yihiin quraaduna aayaddaa qur'aanka ah labada wejiba way akhriyeen hadday daahiro tahay baynu halkaa kaga baxnay wa mudmaratan iyadoo la idmaaray oo la qariyey ayaa lagu nasbini antii oo mudmara ah baa lagu nasbin jawaasan jaa'is ahaan ayaa loo qariyey oo wujuuban ama waajibnimo ayaa loo qariyey antani markay mudmaro tahay marna jawaas baa loo xadfaayo oo loo qariyaa marna wujuub baa loo qariyaa jawaaskiibuu sheekhu soo hormariyey wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica bian ayaa lagu nasbin mudmaratan tiyoo la idmaaray oo la qariyey jawaasanna loo idmaaroo loo qariyey jawaas iyo jaa'iznimo bacda caatifin caatif debedi xarfulcadaf markay daba dhacdo caadifka oo masbuuqin lagala hormaray bismin ismi khaalisin khaalis ah oo ficil ta'wiilshii aan qabin haddii ismi khaalisa ah xarfulcadafka lagala hormaro anta waa layska xadfayaa xarfulcadafkaasi ama wow ha noqdo ama fa ha noqdo ama huma ha noqdo sida gabayga uu qorayo oo kale wa lubsu cabaa'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi waxaa weeye khaliifkii mucaawiyata bnu abi sufyaan radia allahu tacaala canhu ayay gabadh uu miyi ka soo guursaday uu magaalo keenay ayaa gabaygan u tirisay kadibna khaliifku wuu furay baa la sheegaa gabadha oo gabayganuuba ku furayba sababtii uu ku furayba gabayganuu ahaa baa la yidhaahdaa gabay dheer ayay tirisay waxaa kamid ahaa wlbs caba'ati wataqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi walubsu cabaa'a bay tidhi cabaayad weyn inaan soo xidho oo qurux baan lahayn oo wataqaracayni ishaydu ay qabowsato oo dadkii aan la dhashay aan ku dhex noolaado ayaa axabu ilaya aniga xaggayga laga jecel yahay min lubsi shufuufi xariirta iyo dharka khafiifkaa in lay xidho xariirtan adii xidhay cabaayad weyn oon ehelka iyagii ku dhex noolaadaan ka jecelahay bay ku tidhi gabayga way sii waday xagga dambe wayba maagaysaaba maxalu shaahidkeennu waxa weeye ereyga wataqara'a halkaa caadif baa yaalla oo wataqara wowgani waa xarfulcadaf taqarana waa ficil mudaaric caadifkani wuxuu ku cadfayaa ismi khaalis ah oo masder ah waa lubsiga hore haddaba taqara waa in anta laga xadfaa oo jaa-isnimo looga xadfaa waxay ka dhigan tahay walubsu cabaa'atin wa anta taqara cayni wa anta taqara cayni wowgani muxuu cadfayaa anta iyo ficilka masderka laga dhalaalinayo ayaa la cadfayaa walubsu cabaa'atin wa quratu cayni wa lubsu cabaa'atin wa quratu cayni inaan cabbaayad soo xidho ishayduna ay qabowsato ayaan ka jecelahay bay tidhi xariirta iyo dharka khafiifka ee la xidhayo wa bacda laami laamta dabadeedna anta mudmara laga dhigayaa jawaaza laamta dabadeed laamta markayna laa ka dambeyin sida litubayina inaad u caddayso linnaasi dadka inaad u caddayso litubayina linnaasi haddaba litubayina laamkani waa xaraf jaar litubayina laamka ku jiraa waa xaraf jaar litubayina tubayinana waa ficil mudaaric waxaa ficilka mudaaric nasbinaya an mudmara ah oo jawaas loo idmaaray bacda laam litubayina lian tubayina bay ahayd ilaa fii naxwi lianlaa yaclama lianlaa yaclama oo kale mooyaane oo waajib baa loo muujinayaa anta lianlaa yaclama waajib baa loo muujin waayo waa laamkii uune laabaa meesha kala dhex timid hadday laadu kala dhex timaaddo anta waa in la muujiyaa lian lian nuunkii baa laada kale lagu idqaamay laamkeega lianlaa yakuuna linaasi lianlaa yaclama iyo lianlaa yakuuna fa tadharu way muuqani laa hayru wax kalese ma jiro oon muuqashada ahayn haddii laamu tacliil antu ay daba dhacdo laamu tacliil iyo ficilka mudaaricna laa la keeno antii mudmaro jawaasa laga dhigi maaye daahiro ayaa laga dhigi anti daahiray noqoni fatadharu tadharu laa hayru sheekheennan kitaabka qadriga a qoray markuu marayey kitaabka la yidhaahdo muqniga wuxuu yidhi koob iyo labaatanka mas'alo ama meelaha nuxaadu ay ku khaldameen markuu ka warbixinayey laa khayru baa ka mida buu yidhi laa khayru af carabi ma ahee nuxaaday xaggeed ka keenteen buu yidhi ereyga laa khayru ah kelmaddii uu nuxaadda ku qabsaday ayuu sheekhu hadda isticmaalayaa hadday khalad tahay inuu iska ilaaliyo sow ma ahayn laa khayru sheekheennan baa nuxaadda ku qabsado oo yidhi ereyga ah la iska ilaaliyo laa khayru ah waana kan hadda isagu inoo isticmaalay fatadharu way muuqanaysaa laa hayru muuqashadaa hayrkeedse ma jiro wanaxwu wamaa kaana allaahu liyucadibahum wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum kii cadaabaya arrinkaa iyo aayaddaa iyo waxa la midka ah fa tudmaru waa la xadfi oo waa la qarin anta laa hayru wax kalena ma jiro laamuljuxuudka hadday antu daba dhacdo waajib baa loo idmaanayaa buu ku yidhi bacda laamiljuxuud laamil juxuudka waxaynu ku soo barannay laamka daba dhaca inuu yahay maa kaana ama lam yakun waajib baa loo idmaaraya ka idmaarihaa sida waajib loogu idmaarayo bacda xataa xataa dabadeed antu hadday xataa daba dhacdo anta lama muujin karee waajib baa loo xadfayaa idaa kaana markuu yahay ficilku mustaqbalan mustaqbal shardigaasaa ku xidhan waa inuu ficilku mustaqbal yahay naxwo xataa yarjica ilaynaa muusa ilaa intuu nebi muuse noo imanayo haddaba yerjica waa ficil mudaaric waana mansuub ka wax nasbinayaana xataa adaynu ka dhigi ama waxaynu ka dhigi an mudmara'a waajib baana loo idmaaray wa bacda ow ow dabadeedna waa waajib baa loo idmaari allatii owda oo bimacnaa ilaa ilaa macnaheega oo kala ah naxwu laalzamanaka waan ku laazimi oo kaa dul dhaqaaqi maayo ow taqdiyani ilaa intaad ii gudayso xaqii aniga xaqayga ow taqdiyani xaqi taqdiya waa la nasbiyey wa qowlu shaaciri iyo gabayaaga qowlkiisa laastashilanna nsaaba ow udrika almunaa faman qaadat ilaamaanu ilaa lisaabiriin laastashilanna waxaan fudaydsan asacba arrimaha ad adag waan fudaydsaniyoo waxba kama jiraan baan ka soo qaadi ow udrika ilaa inta aan ka haleelayo almuna shayga la idi diilanayo ilaa inta aan ka haleelayo shayga la idi diilanayo waan fudaydsanayaa wax kastoo culus buu yidhi sababtana uu raaciyo faman qaadad uma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la ididiishaa ilaa lisaabirin qof saabiroo adkaysile mooyaane faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiriin maxalushaahidku waa la astasilanna sacba ow udrika udrika waa ficil mudaaricoo mansuuba waxaa lagu nasbiyey owda siday kuufiyiintu qabaan basriyiintana an mudmara ah oo waajib loo idmaaray oo owda udrikada dhexdeeda ah halkaa ragga qaarba markay kitaabta sharxayaan ama macnaynayaan ugu dhawaaqo ow adraka iska ilaaliya waa khata khatae eh. adraka waa maadi oo wasankii afcale ee sarfiga lagu yaqaanay weeyi afcale marka la mudaaricaynayo waa rubaaciye xarafka koobaad in la godo ayaa waajib ahayda udrika iska dheh oo udrik waa inaad goddaa udriku udriku waa inaad tidhaahdaa udrikudii markaad goddo owdan lagu daro an mudmara ah gashaya iska nasbiyo ow udrika dheh ow udrikalmunaa ow amase allatii owda bimacnaa ilaa ilaa macnaheega oo kale ah owdu mararka qaar bimacnaa ilaa bay noqotaa naxw gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye وكنت إdا غمست قناة qومي kasرت كcuubha أو تاsتقيma وكنtu waxaan ahay إidaa غamstu markaan gacanta ku dhigo qanaata qowmin qoom warmahood markaan gacanta ku dhigo kasartu kii jebiye ayaan ahay kucuubahaa meel kastay xagal ka leedahay ow tastaqiimo inay toosto mooyaane maxalu shaahidkeennu waa tastaqiima waa ficil mudaaric mansuub ah calaamatu nasbu waa fadxaha miimka ereyga nasbinayaana waa an mudmara oo waajib loo idmaaray bacda ow owdanina waa bimacnaa ilaa ilaa an tastaqiima wa bacda faai sababiyati fa'da faau sababiyada a dabadeedana waajib baa loo idmaari ow waawilmaciyati wowga waawilmaciyada a dabadeed faau sababiya sagaal meelood bay daba dhici jirtay sidaan ruuxulicraabka ku soo qaadannay waawilmaciyana sagaal meelood bay daba dhici jirtay labadaana antii baa waajib loo idmaari masbuuqatayni marka lagala hormaro binafyi nafyi maxdin khaalis a ah, nafyi badhaxla marka lagala hormaro ow amase dalabin dalab bilficli ficil lagu dalbayo dalabin bilficli waa sideed nafyin maxdinna waynu haynaa sida laa yuqdaa la xukumi maayo calayhim iyaga geeri lagu xukumi maayo oo fa yamuutu ay geeriyoodaan fa bisababi alqadaa yamuutu yamuutu waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuuni le waa afcaalu lkhamse eh caamilka nasbinayaa waa an mudmara ah bacda faai sababiya waajib baana loo idmaaray fa'dana waxaa lagala hormariyay nefyi maxdiya waa laa yuqdaa wayaclamo inuu ogaado asaabiriin kuwa saabiriintaa ee adkaysanaya waawilmiciyadiibuu sheekhu soo qaatay yaclamo waa ficil mudaaric oo mansuuba waxaa walaa tadqow xadgudub ha samaynina fiihi kan dhexdiisa fa yaxilla wuu idinku soo degi calaykum ghadabii yaxilla wey maxalu shaahidku waa ficil mudaaricoo mansuuba an mudmara oo bacda faa'i sababiya baa lagu idmaaray lagu nasbiyey walaa ta'kul ha cunin asamaka kalluunka ha cunin oo wa tashraba aad cabto allabana caanaha walaa ta'kul ha cunin asamaka cunin wa tashraba adoo cabbaya allabana caano watashraba adoo cabaya allabana caano walaa taakul isamaka watashraba labana walaa ta'kul ha cunin asamaka kalluun ha cunin watashraba adoo cabaya allabana caano haddaba tashrabadaasi waa ficil mudaaric oo mansuub ah an mudmara a bacda waawi lmaciya ayaana lagu idmaaray culima halkaa waxaynu ku haynaa maxay antu sida ay u shaqayso ayaynu ku haynaa antii waxay qaadatay saddex xukun mar waajib baa loo idmaaray waa masaa'ilkan dambe oo dhan marna waajib baa loo idhaariyey waa allah yaclamo oo kale marna jawaasulamrayn baa laga dhigay waa marka ismi saabic ismi khaalisa lagu cadfayo ama ay bacda laami tacliil oo laa an wadanin ay daba dhacdo jawaasul amrayn baa laga dhigay saddexdaa xaaladood ayay antu u shaqaynaysaa bal haddaba sharaxeenna ila eega sheekhu siduu u sharxo cashirka waxoogaa wuu bediyey oo war aad u badan buu sheekhu istabageliyaye bal aynu eegna haddaba siduu sheekhu u sharxo annaasibuka wax nasbinaya alraabicu ee afraad an weeyaan wehiya antani ummulbaabi baabka iyadaa asal u ah iyada ayaa asal u ah oo mulbaab inay tahay culimmadu waxayba qaarkood yidhaahdeen waa laysku waafaqsan yahay inay umulbaab tahay weynamaa ukhira dib baa loo dhigay fii dikri xagga sheegidda dib baa loo dhigay waa limaa qadamnaa kaan hor marinay oo maxaan muxuu xagga hore ku soo sheegay hadalkeegaa badan buu yidhi weli asaalatihaa iyo asalnimadeeda fi nasbi nasbaha asal ay ku weliasaalatihaa asalnimadeeda fi nasbi nasbaha ay asal u tahay ayay camilad u camal fashay daahiratan iyadoo muuqata wa mudmaratan iyo iyadoo la xadfayo laakiin kuwa kale mudmaro iyagoo ama camal falaan bikhilaaf baqiyati nawaasib nawaasibta soo hadhayse way khilaafsan tahay oo falaa tacmalu ma camal fasho ilaa daahiratan iyadoo muuqata mooyaane miihaalu icmaalihaa camalsiinteeda waxaa tusaale u ah daahiratan iyadoo muuqata la camal siiyo qowluhu tacaala alle qowlkii waladii admacu an yakfira lii khadii'atii waladii kii admacu an hunguraynayey an yakfira lii inuu iga dhaafo khadii'atii aniga gefkayga an yakfira yakfira waa ficil mudaaric oo mansuuba antaasaana nasbisay oo waa daahiro yuriidu allaahu alle wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu fudaydiyo cankum idinka xaggiinna yukafifa waa ficil mudaaric oo mansuuba antaasaana nasbisay wa qayatu waxaan ku qayiday an ereyga ana waxaan ku qayiday bilmasderiyati masderiyo ayaan ku qayiday ixtiraazan iska ilaalin baan ugu qayiday min almufasirati mufasiradii iyo wa zaa'idati zaa'idadii aan iska ilaalinayo fa innahumaa labadaasi laa yansibaani ma nasbiyaan almudaarica mudaarica falmufasiratu mufasiradu hiy almasbuuqatu waata lagala hormaro bijumlatin jumlo fiihaa dhexdeeda uu yahay macna alqowli qowl macnihii duuna xuruufihi xuruuftiisu si ayna ku jirin sida katabtu ilayhi waxaan u qoray an yafcalu kadaa oo kale an yafcalu waad iska nasbinaysaa markaa idaa aradta bihi markaad ula jeedo anta bimacnaa ey ey yafcalu kada waxaa ha sameeyo wa zaa'idatu zaa'idaduna hiya alwaaqicatu waata dhacda baynal qasami dhaarta iyo walow lowda dhexdeeda sida uqsimu bilaahi ilaahay ayaan ku dhaartay an low yatiini an low ya'tiinii zaydun zayd hadduu ii iman lahaa la akramtuhu inaan sharfin lahaa ama la ukrimanahu inaan sharfini an low ya'tiinii zaydun zayd hadduu ii yimaado la ukrimanahu inaan sharfin baan ilaahay ugu dhaartay antaasi waa zaa'ido waayo ficilka uqsima ah iyo ereyga low a ah dhexdooda ayay dhacday washtaratu waxaan shardi ka dhigtay buu ku yidhi washtaratu waxaan shardiyey allaa tusbaqa inaan lagala hormarin almasderiyatu masderiyada bicilmin inaan lagala hormarin muطlaqankii oon la kala qaadayn cilmiyaan wax cilmi faa'iideeya waa muطlaq eh ama lafdiga cilmiya ha sito ama yuuna sidanin ama taxaquq ha ahaado ama tayaqun ha ahaado ama inkishaaf ha ahaado ama duhuur ha ahaado ama anadar alfikri ha ahaado wax alle wuxuu dooni ha noqdo ama muhbat ha ahaado ama manfi ha ahaado aduu cilmi un lagaa rabaa inaan lagala hormarin allaa tusbaqa inaan lagala hormarin almasderiyatu bicilmin muطlaqan wax cilmi ayaan lagala hormarin walaa bidanin malana yaan lagala hormarin fii axadi labada weji midkood ixtiraazan waxaan iskaga ilaaliyey can ilmukhafafati mukhafafadata laga fudaydiyey min ahaqiilati tii cuslayd walxaasilu waxaa soo xaasilgaroobay anna lianna waxaa u sugnaaday anna annada almasderiyati masderiyada ah bictibaari maa kii marka la eego qablahaa ka horreeyey halaasa xaalaatin saddex xaaladood annadu antu walxaasilu waxaa xaasilgaroobay anna lian anna lianna buu kaygu halkaa qoraya anna lianna saama idiin qoray anna maaha waa anna lian lian lianna buu qoraya aniga lian taasaa saxa walxaasilu waxaa xaasilgaroobay anna lian an waxa u sugnaaday anti almasderiyati masderiyada ahayd biictibaari kii marka la qiimeeyo qablahaa ka horreeyey alaaa xaalaatin saddex xaaladood ixdaaha midkood an yataqadama calayha waa inuu ka hor maro maa yadullu wax kutusaya cala alcilmi cilmi iyo yaqiin fa haadihi tan mukhafafatun waxaa laga fudaydiyey min ahaqiilati tishadnayd shadnayd laa hayru wax kalese jiro wayejibu waxaa waajibaya fii maa bacdahaa kaka dambeeya dhexdiisa amraani laba amar axaduhumaa midkood rafcuhu waa in la rafciyo wathani ka labaadna fasluhu waa in laga fasliyo minha xaggeega bixarfin fasalkaa ragga qaarkood axsan bay qaateen ragga qaarkoodna wujuub bay qaateen sheekheennu wujuub buu qaatay waxaa wanaagsan in ficilka anta ka dambeeya la rafciyo sida calima an sayakuunu sayakuunuda loo rafciyey waxaa kaloo waajibaya anta iyo yakuunuda in la kala fasliyo oo afar qodob midkood lagu kala fasliyo wa yejibu waxaa waajibaya fii maa kii dhexdiisa bacdahaa ka dambeeyey amraani laba amar axaduhumaa midkood rafcuhu waa in la rafciyaa ficilka waa la rafcin wa ka labaadna fasluhu waa in laga fasliyo minhaa iyada bixarfin baa lagaga faslin oo min xuruufin xuruuf ka tirsan arbacatin afar afar xaraf mid ahaan wahiya xuruuftaasi waa xarfu tanfiis xarfu tanfiiska sawfiyaba ayaa loo yaqaana iyo siin sida calima ansa yakuun hadda siinka loogu kala fasliyey wa xarfu nafyi iyo xarfu nafyi sida afalaa yarowna allaa yarjicu oo kale wa qad iyo kelmadda qad ah sida ilaahay aayadda qur'aanka uu ku yidhi anqad an qad sadaqtanaa wa naclamu an qad sadaqtanaa ama calimtu calimtu walow iyo ereyga low ah sida allow yashaau llaahu oo kale afartaasaa lagu kala faslinaya haddii an haddaba cilmi uu ka hor maro an iyo mudaarica ka dambeeya afar xaraf waa in lagu kala fasliyaa maxay afarta xaraf noqdeen waa xarfu tanfiis sida siinka oo kale waa qad waa low waa xarfu nafyi fal ka koobaad naxwu calima an sayakuunu oo kale weeye calima an sayakuunu labada erey ee la kala fasliyey may noo muuqdaan waa anta iyo yakuunuda maxaana lagu kala fasliyey siin baa lagu kala fasliyey wahaani ka labaad waa marka nafyi lagu kala faslinaye afalaa yarowna miyayna ogeyn anlaa yarjicu ilayhim inuuna u soo celinayn qowlan hadal afalaa yarowna anlaa yarjicu ilayhim qowlaa maxaa lagu kala fasliyey an laa an iyo yarjicuda laadaasoo xarfu nafyi ah ilan yaqiin baa ka horraysa yarowna baa yaqiinahe wa haaliuka saddexaad calimtu waxaan ogaaday an qad yaquumu zaydun zayd inuu kacayo anta iyo yaquumuda maxaa lagu kala fasliyey qad baa lagu kala fasliyey waaraabicu ka afraad naxw an low yashaau allaahu alle hadduu doono lahada naasa dadka uu hanuunin lahaa jamiican dhammaan anta iyo yashaauda maxaa lagu kala fasliyey low baa lagu kala fasliyey wadaalika kaasina lianna qablahu waxaa ka horreeya an low yashaauda afalam yey'asi aladiina aamanuu afalam yayasi ladiina aamanuu baa aayaddaasaa ka sii horraysa waa allow yashaaudani inay dee yaqiini ka horrayso ayuu baadhayaa wa macnaahu macnihiisu waxa weeye afalam yayastaas fii maa qaalahu siday yidhaahdeen almufasiruun afalam yaclam miyayna ogeyn afalam yayas miyayna ogeyn aladiina aamanuu kuwa iimaanka lihi allow yashaau allaahu alleh hadduu doono lahadanaasa dadka inuu hanuuninayo jamiican dhammaan wahiya luqatu nakaci waa luqadii ree nakacin iyo wahawaasin luqadii ree hawaasin qaala suxaymu nin suxaym la odhan jiray oo gabaya a ayaa gabay tiriyey waa yay as oo cilmi sheegaysa suxaym gabaygiisanay ku jirtaa aquulu lahum bishicbi id yaasiruunanii alamtae aso ani bnu farisi zahdamiin waa nin gabaya oo gabay tirinaya wuxuu yidhi aquulu lahum waxaan ku leeyahay bishicbi laagihii annagoo joogna laagti annagoo joogna bishicbi laagti anagoo joogna ama waddadii karinka ahayd annagoo joogna id ya'siruunanii markay isii qafaalanayeen waxaan ku lahaa waa lay qafaashay buu markay qafaalanayeen baan lahaa alamtay asu war miyaydaan ogayn anni anigu ibnu farizin ninkii dagaalyahanka ah inankiisa inaan ahay zahdam ee magaciisa zahdam la jiray war horta aabbahay ma taqaanin adi khafaalatiine ani aabbahay ma taqaanin intaasaan ku lahaa buu yidhi dagaalyahankii baa i dhalay alamtay asuudaasi haddaba waa alam taclamuu oo kale afalam yay asiladiinada aayadda ku jirta waxaa kolkaa u deliishanaya cilmi inay tahay oo gabayganu soo qaatay ilayn ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray aayad qur'aana macnaheega markaad u baahato waxaad dib ugu laabataa shicirka carbeed ey alam taclamu war miyaydaan ogeyn wa yu'ayidhu waxaa xoojinaya afalam yay'asi ladiinadu inay cilmi sheegaysay qiraa'atu bnu cabbaasin ibnu cabbaas qiradiisii afalam yatabayan liladiina amanu afalam yatabayan war miyayna u kala cadaanin waa cilmi bay sheegaya tabayantana ama cilmigiiya oo kala caddaanshihiiya wa cani ilfaraa'i farre waxaa laga wariyey inkaaru kowni yay'as yay'as ahaanteeda inuu dafiray bimacnaa yaclamu inay tahay wa huwa daciifun waana daciif qowlkaa farre laga wariyey waxba ha qaadan buu ku yidhi athaaniyatu ta labaad an yataqadama calayha waa inuu ka hor maro dannun male waa inuu ka hor maro danni male ayaa ka hor maraya fa yajuusu waxa bannaan an takuuna inay noqoto mukhafafatan mid laga fudaydiyey min ahaqiila fa yakuunu wuxuu noqonayaa xukmuhaa xukunkeegu kamaa dakarnaa sidaa aan soo sheegnay waa markuu dannigu ka hor maro wa yajuusu waxa kaloo bannaan iyadoo dhanni ka horeeyo an takuuna inay noqoto naasibatan mid naasiba oo wax nasbinaysa wa huwa alarjaxu kanaana xoog badan fi lqiyaasi xagga qiyaaska waalakharu isagaana badan fii kalaamihim hadalkooga dhexdooda walihaada sidaa darteed ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa nasbi nasbo ayay ku ijmaaceen fii qowlihi tacaala alle qowlkiisa aliflaam miim ilaahay baa og macnaha looga jeedo allaahu aclamu bimuraadihi bidalika hadda ragga qaar baa mooday aliflaamiin marka la macnayn markay culimadu yidhahdeen allahu aclam bimuraadii bidalika macnaheeguba inay tahay ilaahay baa og aliflaamiim ilaahay baa og bay moodeen war sidaa ma aha aliflaamiim ma garanayno wey macnaheega inagu ma garanayno aayaddaa markaad maraysa ma garanayno dheh ma garanayno aliflaamiim macnaheega laakiin haddaa tira allahu aclamu bimuraadihi bidalika rag baa moodayaba macnaheegii inuu intaa yahay axasiba annaasu dadkuma waxay u maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo miyay u maleeyeen quraadu waxay ku ijmaaceen an yutrakuuda yutrakuuda in la nasbiyo ayay ku ijmaaceen oo antan mukhafafa min ahaqiila laga dhigo waxa ka horreeyaana waa male wakhtalafuu way isku khilaafeen quraadu hadda ereygaa ikhtilaafkaana la socda qiraa'aadka marka la dhiganayo khilaafka aad maqasheen kii la yaqaanay ma aha ereyga khilaaf ah haddaad qiraa'aadka aragtiin hamoodina saasaa jirta iyo ma jirto laysku haysta inay tahay waayo sheekhani qiradaa hadduu beeniyo uu yidhaha maba jirto dee islaamnimadiisii baaba khatara waayo qur'aanka qiraa'aadkan sabciyataankaa ma beenin kartid waa inaad ogaato qur'aan ilaahay kuu soo dejiyey inay tahay khilaafkan laguu sheegayaa waa hebelna aayadda sidaasuu akhriyey hebelkan kalena sidaa kaluu akhriyey laakiin kaasi ma dafirayo oo ma jirta male aayaddaa kale iska ilaali wakhtalafuu ereyga ikhtalafu khilaafka ragga qaar baa moodaya in la ysku haysto moogtahay waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen ay ku kala aragti ku kala akhris duwanaadeen fii qowlihi tacaala alle qowlkii waxasibuu anlaa takuuna fitnatun haddaba labada sabciye marka la eego qiraa'aadka sabciyataanka marka la eego laba qiro oo sabciyataana ku jira midi waxay leedahay waxasibuu anlaa takuuna oo waa min athaqiila maaha waa masderiyo midna waxay akhriyaysaa waxasibuu anlaa takuunu faquri'a bilwajayn athaalitha mas'alada saddexaad anlaa yasbiqahaa yuuna ka hormarin cilmun cilmi iyo walaa dannun maletoona ayuuna ka hormarin fa yatacayanu waxaa caynoobaya kownuhaa ahaanteeda naasibatan mid wax nasbinaysa ay tahay ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa kaleba weeyi waladii ka admacu an hunguraynayo an yakfira lii inuu iga dhaafo khadii'atii gefgayga an yakfira wa amaa icmaaluhaa camalsiinteeda mudmaratan tii oo la idmaaroo la xadfay la camal siiyo fa calaa darbayni waa laba qaybood lianna idmaarahaa xadafkeegu imaa jaa'izun jaa'is inuu yahay oo waajibun iyo waajib inuu yahay labadaa mid weeye faljaa'izu jaa'isku fii masaa'ila waa masaa'il meelo badan bay jaa'is noqonaysaa ixdaahaa midkood an taqaca waa inay dhacdo bacda caadifin caadif gadaashii caadifka oo masbuuqin lagala hormaray bismin khaalisin ismi khaalis ah muxuu khaalis ka yahay uu ka maran yahay min ataqdiiri in lagu qadaro bilficli ficil ismi ka badbaaday in ficil lagu awilo ficil in lagu awilo ayuu ka badbaaday waa ismigii faaciliyaa la diidaya ismigii mafcuuliyo ayaa la diidaya ismigaasaa ayuu daba dhacay oo lagala hormaray ka qowlihi tacaala alla qowlkiisaoo kaleba weeyi wamaa kaana uma aha libasharin bashar uma aha an yukalimahu llaahu alla inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooyaane ow min waraa'i xijaabin xijaab gadaashi inuu kala hadlo mooyaane ow yursila rasuulan rasuul inuu usoo diro mooyaane ow yursiladaa yursila waa ficil la cadfayo waxaa lagu cadfay ismi khaalis ah oo ficil khaalis ka ah ayaa lagu cadfay ow yursila waxaa lagu cadfayaa ismi ka khaalis ah oo masder ah oo ka horeeya ayaa lagu cadfaya haddaba ow yursila markaynu eegno ow yursila markaynu nasbino weeye ow an yursila ayaa la odhanayaa ow an yursila ow an yursila ama ow irsaalan baad odhanaysaa ow irsaalan ilan waxaa ka horreeya ereyga waxyi ah oo masder ah oo khaalis ka ah ismi in lagu awilo ficil in lagu awilo wadaalika kaasi biidmaari an an qadarideed wamaa kaana uma aha libasharin bashar an yukallimahu llaahu alla inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo ow min waraa'i xijaabin xijaab gadaashi inuu kala hadlo ow yursila inuu u soo diro rasuulan rasuul mooyaane fii qiraa'ati man qara cidda akhriday qiradeeda markaan eegayno min asabcati toddobada iyadoo ka tirsan binasbi yursila yursila cidda nasbinaysa wadaalika kaasina biidmaari an an idmaarkeed buu ku sugnaaday wa taqdiiruna waxaa weeye ow an yursila wa an iyo walficlu anta iyo ficilkana macduufaani waxaa lagu cadfay calaa waxyan baa lagu cadfay ereygaa waxyi ah waxyan baa lagu cadfay waxyanta calaabaa ka horraysa maxaa loo hoos dhigi waayey waa xarakatulxikaaya ey waxyan waxyi inuu ilaahay ula hadlo ow irsaalan ama dirid inuu ula hadlo mooyaane wa waxyan kelmadda waxyanihi hadda waa mubtade maxaa loo godi waayey waxa weeye xarakatulxikaaya wa waxyan kelmadda waxyanihi laysa ma aha fii ficil qadarideed mid ku sugan walow adharta haddaad muujiso an fil kalaami kalaamka dhexdiisa la jaaza waa bannaanaanayaa wakadaa kan waxaa lamida qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa xarfulcadafku ow buu ahaa tusaalaha aayadda gabayaagana waa wow waa gabadhii khaliifku uu soo guursaday mucaawiya radia allaahu tacaala canhu walubsu caba'atin wataqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi gabayga bog kitaabkaygani wuu dhammaystiraya xaggan kaluu ku qorayaa wuxuu yidhi labaytun takhfiqu larwaaxu fiihi axabu ilaya min qasrin maniifin labaytun takhfiqu larwaaxu fiihi axabu ilaya min qasrin muniifin walubsu caba'atin wataqaara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi وأكل كصيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف وأصوات الرياح بكل فاج أحب إلي من نغر دفوف وكلب ينبح الضرا قدوني أحب إلي من قط ألوف وkhrq من bني cami نaxiif أxab إlaya من cilji caniifi way aad bay gabadhu gabayga ay ugu fogaatay waxay tidhi labaytun guri takfiqu ay ka garaacaysa ay kaga dhabanaysa alarwaaxu dabayluhu fiihi dhexdiisa guri yaroo dabayshu ay dhinac kaste ka soo gelaysa ay ka garaacayso ayaa axabbu ilaya xaggayga laga jecel yahay min qasrin qasri iyo dabaq aad moodo inuu daalacanayo dabaqyada kale muniif haddii miimka la godo ama maniifka doontaba dheh muniifin qasri aad u dheer oo qasriyada kale inuu daalacanayo la moodo waxaan ka jecelahay buu yidhi guri yaroo dabayshu ay meel kasta ka soo gelayso guriga ayaan ka jecelahay wa lubsu cabaa'atin cabbaayad yar inaan soo xidho bay tidhi wa taqarra cayni in ishayduna ay qabowsato ayaa axabbu ilaya xaggayga laga jecel yahay min lubsi shufuuf dharka shafaafka ah inaan soo xidho dharkaa shafaafka ah in lai xidho xariirta iyo waxaa lamidka ah in lai xidho cabaayad yaroo iska fool xun inaan xidhaan ka jecelahay bay tidhi wa aklu kusayratin jeex xooxa inaan cuno fii kisri beyti gurigayga gudihiisa iyo iyo jajabkiisana aan ku dhex cuno ayaa axabbu ilaya xaggayga laga jecel yahay min naqri dufuuf in durbaanna lay garaaco durbaannadaa in la ii garaaco inaan jeex yaroo laxooxa jeex la sii jeexay welibana ayaan ka sii jecelahay buu yidhi min akli rakiif wa aklu kusayratin jeex laxooxa inaan cuno fii kisri beytii gurigayga daldaloolana aan ku dhex cuno ayaa axabbu laga jecel yahay ilaya aniga xaggayga min min akli rakiifi laxoox jilicsan in lay siiyo laxooxdaa maxaanku idhahdaa aadka u macaan jeex yaroo iska qallalay oo dabayshu ay intaa ku dhacday oo engegey inaan iskaga ruugo ayaan ka jecelahay bay tidhi wa aswaatu riyaax dabaylaha codadkooga bikulli fajin waddo kaste ka soo guuxaya ayaa axabbu ilaya xaggayga laga jecel yahay min naqri dufuuf durbaanno lay garaaco durbaanno lay garaaco dabaysha iga raaxo badan bay tidhi wa kalbun ay yambaxu ciya aduraaqa kuwa albaabka garaacaya duuni aniga sokodayda aygaa dadka ku reemaya axabu ilaya xaggayga waxaa laga jecel yahay aygaa min qitin aluuf bisad yaroo dadla jooga ayaan ka jecelahay bay tidhi bisadan yaree dee dadla jooga ah ee meelaha ku ag warwareegaysa eed iska daawanayso ay yaroo ka albaabka garaacaciya ayaan ka jecelahay bay tidhi bisadana magaaladan laga isticmaali jiray aygana miyigaa laga isticmaali jiray nolosheedii miyiga ayay gabadhu aad u jeceshahay wa khirqun nin gacan furan oo min beni cami ilmaadeeraday ah naxiifun oo iska dhuuban oo dee hanti aan lahayn oo aad u dhuuban ayaa axabbu ilaya xaggayga laga jecel yahay min ij ciljin ciljiga waxaa loo yaqaanaa gaalada oo kale ama dadka cajamiga ah oo kale caniifin welibana aad u dabeeco qallafsan nin ah, dee aad mooddo cajami uu dhaqan adag dhaqan adag oo dabeecad wanaagsan inan yaroo iska gacan furan oo dhuuban oo tolkay ah ayaan ka jecelahay bay tidhi riwaayooyinka qaarkoodna waxay idhaahdeen ciljin halkaynu leenahay ciljinka laamka xagga dambe la mariy cijlin bay yidhahdeen cijlin cijlin marka la yidhaha caniifka dambena caliif bay yidhaahdeen waxa weeye min cijlin dibi caliifin la calfiyo dibi yaroo cawska loo dhigo dibi cawska loo dhigo oo halkan daaradda kuugu naaxay oo cawskaa uun maantao dhan cunaya waxaan ka jecelahay bay tidhi inan yaroo talkaya ayaan ka jeclaa ayay tidhi kolkaa dibigan la calfinayo dee cidbay ula jeeddaa waad aragtaa baan u malaynayaa halkaa inaan u dhaafno maa waa saxaabi ninka laga hadlayaa ma og tahay halkaa u dhaafi mayno kolkaa gabadhii markay sidaa u hadashay saxaabigu mucaawiye gabayganuu ku furay baa la yidhahdaa gaba gabadha gabayganuu ku furay innaga maxalu shaahidkeennu waa walubsu cabaa'atin wataqara cayni walubsu cabaa'atin maradaa cabaayadda ah xidhashadeeda oo wataqarre ay qabowsato caynii ishaydu ayaa axabbu ilay xaggayga laga jecel yahay min lubsi shufuuf taqdiiruhu waxa weeyi wa lubsu cabaa'atin wa an taqarra cayni wa lubsu cabaa'atin wa an taqarra cayni ayay taqdiirtu tahay athaaniya mas'alada labaad an taqaca waa inay dhacdo bacda laamiljari laamuljarka dabadii in sha allah mas'alada athaaniya ayuu inoogu joogi doonaa cashirku halkaa ha inoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam